asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii sagaal iyo soddonaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab qaala almualifu raximah llahu tacaala baabu nahyi can sabi riix wuxuu baabu yahay reebitaan layska reebo dabaysha caayitaankeeda dabaysha la caayo ama la aflagaadeeyo ama wax laga sheego arrinkaasoo laysu diido ayuu baabu yahay yani sharcigaa diida we an ubay bni kacbin ubay kacb kacb waxaa laga warinaya radia allahu canhu ana rasuula allahi sal alay waslam rasuul alle qaala inuu yihi laa tatubu ha caayina arriixa dabaysha faidaa ra'aytum haddaad aragtaan maa takrahuuna waxaad necabtihiin oo kahanaysaan haddaad aragtaan faquluu waxaad tidhaahdaan allahuma allah inaa anagu nas'aluka waxaan ku weydiisanaynaa min khayri haadihi riixi dabayshan khayrkeedaan ku weydiisanaynaa wa khayri maa shay khayrkiina waanu ku weydiisan oo fiiha dabaysha dhexdeeda ku jira wa khayri maa shay khayrkiina waanu ku weydiisan shaygaasoo umirat lala soo amray bihi isaga wanacuudu waanu ku magangeli bika adaanu ku magangeli allow min shari haadihi riixi dabayshaas sharkeedaanu kaa magangeli wa shari maa shay sharkiina waa kaa magangelaynaa shaygaasoo fiiha dabaysha dhexeeda wa shari maa shay sharkii baan kaa magangelaynaa umirat lala soo diray oo lala soo amray bihi isaga saxaxau tirmidi xadiidka imaamu tirmidi baa saxiix yahay macnaha shawaahidiisa ayuu saxiix ku yahay baabkani wuxuu ku dhow yahay baabkan xagga kusoo marnay sabu dahri baabkii uu kusoo magacaabay yani zamanka inaan wax laga sheegin oo waktiga aan wax laga sheegin kaanba isku macno dhow yihin maana isku macno yihin sababka loo diidan yahay in dabaysha la caayana waa ilaahay mafcuulaadkiisay ka mid tahay dabaysha waxyaaluhu ilaahay sameeyey bay ka mid tahay ilahay subxaana tacaala ayaa qorsheeyey haddii ilaahay subxaana watacaala waxyaaluu sameeyey iyo makhluuqaadkiisii iyo wuxuu isagu keenay wax laga sheegana hadi isagii wax laga sheegay ka dhigantay sidii adigoo isagii aflagaadiyey oo kale ayay ka dhigantay macana marka bedelkii iyada aada yani wax ka sheegi lahaydeen waxaad samaysaan waxaad ku waxaad karahaysataan oo dhibsataan oo waxoogaa naftu ka hato haddaad aragtaan oo dabayshii aad ku aragtaan ducadan markaasa lasbaro hala ducaysto ducadan ku ducaysta macna ilaahu waxaan ku weydiisanaynaa dabayshan wixii khayr ee ku jira yani khayrkeedaanu ku weydiisan wixii khayr ee ku dhex jirana waanu ku weydiisan wixii lala soo dirayna waanu ku weydiisan saas maana macnaha khayrka dhexdeeda ku jira waa haddii macnaha wax weeyaan ay yani marar badan bay dabayluhu macnaa wax weeyaan maarata ay khayr wadaan oo dhexdooda khayr xambaarsan yihin haddii lasoo fariin lala soo qoro ay wado maaragtay xagga ilaahi subxaana watacaala arintii looga soo dhiibay hadday khayr tahayna khayrkeedana waa ku intaa in la ego shar ah hadday ku jiraanna ilaahu waa kaa magangelayna sidaa dhaha buu nabigu salawatullai wasalaamu caleyh can ubay ibni kacbin radia allahu canhu ana rasuula lahi sal ly waslam rasuulku qaala wuxuu yihi laa tasubuu cayna ariixa dabayshaha cayna faidaa raaytum ra haddaad aragtaan maa takrahuuna waxaad kahanaysaan oo necmaysanaysaan haddaad ku aragtaan way macna oo dhulkii ingejisay oo kale cuduro oo kale yani wuxuun aada kahataan haddaad aragtaan faquluu waxaad tidhahdaan allahuma allahayo inaa anagu nas'aluka waanu ku weydiisan min khayri hadihi riixi dabayshan khayrkeedaanu ku weydiisan wa khayri maa fiiha waxa dhexdeeda ku jira khayrkiisaanu ku weydiisan wa khayri maa shay khayrkii baanu ku weydiisanana umirat lala soo amray bihi isaga xagga ilaah wixii lagala soo diray ee ay u socoto khayrkiisaanu ku weydiisanayna yani haddii ay noqoto matalan in dabayshaasi loo soo diray inay matalan waxa wey daruuraha kaxayso hadday noqoto in ay macnaha waxa weyaan maratay ay ay noqoto masalan hawe xidhan oo kale inay furto ujeedooyin noocaas oo kaleeto oo khayr iyo masaalix ah oo lala soo diray yaanu ilahay kuweydiisanayna wanacuudu bika waxaanu kaa magangelaynaa min shari hadihi riixi dabayshan sharkeedaanu kaa magangelayna wa shari maa fiiha waxa dhexeeda ku jira sharkiisana waa kaa magangelayna wa shari ma shay sharkiibana waa kaa magangelaynaa shaygaasoo umirat lala amray bihi isaga wixii lala soo amray ee loo soo faray inay qabatana sharkiisa ilaahu magan baan kaaga nahay saxaxu xadiidka waa saxiix le atirmid atirmidi imaam tirmidi waa saxiixa marka ducadan in lagu ducaysto markii dabaylaha iyo waxyaalahaas la arko waa ama khatar la dareemo ama dhibaatooyin inla yimaadaan la dareemo waxaa dhacaysa marka wixii khayr ay wadayna waa la heli wixii shar e xaggeeda ka imaan lahaa ama yani ay sabab u noqon lahayd ilaahay subxaana watacaala addoommada inuu ka badbaadiyo u badanta iyada marka intaad ku jeedsan lahaydeen allihii soo diray subxaana watacaala aada saasaa layna baraya fiihi masaa'il baabkan masaa'il dhowraa ku jirta al-uulaa masalada koowaad waxa weeye annahyu reebitaan layska reebo can sabi riix dabaysha caayitaankeeda layska reebo athaaniyatu masalada saddexaad waxa weeye alirshaadu toosin iyo hagaajin laysku hagaajiyo ila alkalaami hadal annaafici oo faa-iide leh idaa ra-aa hadduu arko alinsaanu insaanku maa yakrahu wuxuu karaahaysto wuxuu karaahaysto ruuxa hadduu arko waxay doonib ha noqotee oo dabaysha uu ka arko hadalkii uu odhan lahaa baa iyadana laysku hagaajiyo o laysku toosiyey athaalithatu masalada saddexaad waxa weye alirshaadu hagaajin iyo toosin iyo hanuunin laysku hanuuniyo ilaa anahaa iyadu ma'muuratun inay tahay mid lasoo amray waa makhluuq ilaahay oo faran wey fariin bay wadaa marka ilahay baa soo diray subxaana wa tacaala hawl bayna gudanaysaay oo loo soo diray taana waa layna dareensiin araabicatu masalada faraad waxa weye anahaa iyadu tu'maru waxaa lala amraa bikhayrin khayr baa lala amraa waqad tu'maru in lala amrana waa laga yaaba bisharin shar in lala soo amrana waa suurtagal yani inay khayr wadana waa suurtagal oo khayr macnaha loo soo dhiibo shar in loo soo dhiibana waa suurtagal ilaahay subxaana watacaala xaggiisa shar kama yimaado sidiisaba washaru laysa ilayka waa kii nabigu uhi jiray salawatullahi wasalaamu caleyh laakiin ilaahay mafcuulaadkiisa iyo xaaluhu samaynayay makhluuqaadkiisa inay xaggooda shar ka yimaado waa suurtagal sharkaasina ilaahay markuu samaynayo xagga alla la fiiriyo shar maxdiya ma ah shar badhla ma aha xagga ilahay kama yimaado subxana wa tacala lakin waa waa shar iyo maslaxa iswato xagga rabbi marka la fiiriyo maslaxadaa raajix laakiin addoommada afraadooda iyo mid kamid oo ku dhacday marka la fiiriyo waa laga yaabaa inay shar ku tahay macnaha sidaas macnaheedu waxa weeye xaggaaga ilaahay oo shar kama yimaado marka wuxuun makhluuqaadka qaarkii dhib ku ah inay dabeyshaasi wado waa suurtagal baabu qawli llahi tacala oo dabeelaaba dee dad lagu halaagay dabeelaad ummado dhan oo deganaa ilaahay subxaana watacaala uu ku tirtiro o ku baabi'iyey qaar baa abaara iyo waxwada qaar baa macnaha waxa weyaan maaragtay beeraha iyo dalaga go-ay iyo macnaha dhib u geysan qaar baa cudurro inay xabaarsanyiin laga yaaba ila akhirih baabu qawli llahi tacaala ilahay odhaahdiisii uu yidhi bay baabu tahay yuu baabu yahay yadunuuna billahi hayra alxaqi dana aljaahiliya yadunuuna waxay moodayaan waxay u malaynayaan billaahi ilaahay hayra alxaqi mala aan xaq ahayn mala aan gar ahayn bay ilaahay ka malaynayaan danna aljaahiliyati bay ka malaysanayaan yani ummadihii jaahiliga ahaa malahoodii oo kale yaquuluuna waxay leeyihiin hal lana ma noo sugnaado min alamri arrinka xaggiis min shayin xuun ma noogu sugnaado talada maxaan wax yarna ahaatee ma wax ku yeelano qul waxaad tidhahdaa nebi ow ina almra arrinka kullahu dhammaantii lilaahi ilaahay buu sugnaaday taladan aad doonaysaan inaad wax ka jeedsataan ood wax ku yeelataan kulligeed ilahay baa iskale subxaana wa tacaala yukfuuna way qarinayaan fii anfusihim laftooda dhexdeeda waxay ku qarinayaan maa shay laa yubduuna ayna muujinaynin laka adiga ayna kuu muujinayn waxaynan kuu sheeganaynin ayaa qalbiga ugu jiray qarsanayaan waa ka wixii ilaahay baa muujiyey hadday iyagu muujisan waayeen yaquuluuna waxay leeyihiin law kaana haddii uu ahaan lahaa lana anaga min almri talada xaggeeda shay-un wuxuu haddii nooga ahaan lahaa oon talada wax yarna ha ahaatee wax kulahaan lahayn maa qutilnaa nalama dileen haahuna halka halkana laguma laayeen qul waxaad tidhahdaa nebigow law kuntum haddaad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiina dhexdooda haddaad ahaan lahaydeen oo idan sooba baxdeenba labaraza way usoo banaanbixi lahaayeen alladiina kuwa kutiba la waajibiyey calayhim dushooda lagu qoray alqatlu dilka lagu qoray way soo bixi lahaayeenoo ilaa madaajicihim meeshii dhinacoodu yaallay bay usoo bixi lahaayeen dhacankoodiiyo dhinacoodu meeshuu dhici lahaa ay usoo bixi lahaayeen waliyabtaliya allahu saa ilaahay wuxuu u yeelayaa liyabtaliya inuu imtixaano allahu alle maa fii suduurikum waxa laabihiina ku jira waliyumaxisa iyo inuu kala sooco maa fii quluubikum waxa qalbiyaalkiina ku jira wallahu allana caliimu kii og weyey bidaati suduuri waxa laabaha ku jira aayaddu waxay ahayd oo ay kusoo degtay dhacdadii iyo qisadii dagaalkii uxud marka dagaalka waxoogaa markii saxaabada nabiga sal lla lay slam nabarku yaro gaadhay oo dharbaaxa lagu yaro dhuftay rag taqriiban ilaa toddobaatameeye ana macnaha wax way laga dilay ragga intiisii kaleetana yani in badan oo kamid a ah ee carartay oo madiine loo soo cararay nabigii sal lla lay slam rag ku jiran ay meesha ku hadheen arrintaasi markay dhacday ayaa marka ilaahi subxana wa tacaala dadkii dagaalka ku jiray laba qaybood ayaa laga dhigay qayb waa qaybtii dadkii iimaanka lahaa ee ilaahay ku xidhnaaye daacadda aha qaarna waa munaafiqiintii w qaarkii markay iimaanka lahaayee fiicnaa ee qumanaa ee iimaanku daacadda ka ah kuwa iyaga ah ilaahi subxaana tacaala hurdo kusoo dejiyey hurdo yani lulmo lulmaa dusha laga saaray lulmadaa dusha laga saarayna waxay ahayd wixii dhacay inayna ka murgin oo yani arin aada u culus ayna filanaynin baa ku timid marka arrintaa iyadaa in waxoogaa qalbigooda la dejiyo oo la xasiliyo yaa hurdada loogu ridayay maxaa yeele hurdada meelaha dagaalada inta badan ku dhacda ka dhacdaay meelaha gaaladii muslimiinta iskaga soo horjeedaan muslimiinta ku dhacdaay waa nasr ilaahi subxaana wa tacaala marka uma anzala calaykum min bacdi alami amanatan nucaasan yaqshaa aa'ifata minkum wa aa'ifatun qad hamathum anfusahum saas koox marka intii muslimiinta ahaa ee mu'miniinta iimaankoodu dhabta ah iyo hurdadaasi qabatay iyo lulmadaas qoladii kale munaafiqiintaha marka ayaga lulma ma qaban meeshii iyo goobtiina layskaga adkaa waana laysku dhex wareegahayaa weli lama kala dhex bixin markaasaa nafo nafo naftoodiiba intay la weynaatay oo meel ay geeyaan ay waayeen oo ceriya dhul midna qaban waayeen ayaa ilaahay subxaana watacaala marka xaalkoodiibu inoo dambeynaya dareenkay qaadeen iyo culayskii yani waxbay ku yimid iyo hadalladay ku hadleen iyo taasaa laga hadlaya macana yadunuuna waxay moodayaan buu marka alla yihi subxana watacala qoladaa munaafiqiinta ee lulmadii laga qadiyey lulmadii qalbi dejinta iyo nabadgelyada ahayd laga qadiyey kuwaasi waxay leeyihiin yadunuuna waxay moodayaan oo u malaynayaan billahi alla hayra alxaqi mala aan gar ahayn danna aljaahiliyati jaahiliyada malahoodii oo kale ay umoodayaan ilahay umalaynaya subxana wataala malaha ay ilaahay umoodayaane marna laga lagu magacaabayo danna aljaahiliya marna laleeyahay waa hayra alxaqi waa mala aan ilaahay gar u ahayn oon ku habbooneyn marna waa jaahiliyadii iyo gaalada malahoodii wey waxa weeyaan isagaa inoo keeni doono hadal ka dambe inoogu keeni doonaa waa malo walba iyo tuhmo walba oon ilaahay u qalmin subxaana watacaala saas man aan ku haboonayn taasaa la yidhahdaa dana aljaahiliya ayib yaquuluuna waxay leeyihiin oy odhanayaan hal lana mu noo sugnaado min alamri arrinka xaggiisa min shayin xun moo nooga sugnaado waxay ka wadaan markii dagaalka loo soo baxayay oo nebigu sal lay slam dagaalka u soo aaday haddii nala talagelin lahaa oo war dagaalka ma aadnaa iyo maka joognaa talada wuxuun haddiina laga siin lahaa yani waxa weeyaan waanu sidan si aan hayn ku talin lahay sidani ma dhacdin saasay odhanaya hal lanaa maynoo sugnaato min alamri arrinka xaggiisa iyo talada min shayin wuxuun mu nooga sugnaado qul waxaad tidhahdaa nebigu ina almra arinka iyo taladu kullahu dhammaantii lilaahi ilaahay baa iska iskale cidda waxaan maamulaysa ee taladan wadata ee arrintan wadata ee looga dambeeyo ee anigana i amraysa waa alla subxaana watacaala yukfuuna way qarinayaan bu alla yihi subxaana watacaala fii anfusihim nasafyaalkooda dhexdooda waxay ku qarsanayaan maa laa yubduuna waxayna muujinayn laka adiga ayna kuu muujinayn waxayna kuu muujisanin baa qalbiga ugu jira iga waxaa yaquuluuna waxay leeyihiin law kaana haddii uu ahaan lahaa lanaa anaga min almri arrinta xaggeeda shay-un wuxuun hadduu nooga ahaan lahaa talada haddaan wuxuun kulahaan lahayn wey oo nala talagelin lahaa intaan arrintan lagu tilaabsanin maa qutilnaa nalama dileen haahunaa halkana laguma laayeen maa qutilnaa haahunaa marka wixii dhacay ee ilaahay keenay subxaana watacaala ayay dursan yihiin oo saluugsan yihiin macnaha qul waxaad tidhahdaa nebiow law kuntum haddaad ahaan lahaydeen fii buyuutikum hadda waabad soo baxdeen oo meeshii banaanayd ee ka kadib baaba timaadeen haddaad xataa guryihiina idan ka soo baxdeen oo guryihiina joogi lahaydeen marnaba geeri idinma seegteen marnaba geeri maydaan ka baaqsateen qul waxaad tidhahdaa law kuntum haddaad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiina dhexdooda haddaad ahaan lahaydeen la baraza way soo bixi lahaayeen aladiina kuwa kutiba la qoray calayhim dushooda alqatlu dil kuwa ilaahay uu qoray in la dilo way soo bixi lahaayeen ilaa madaajicihim meesha dhinacoodu uu dhacayo ee lagu dilayo halkaasay imaan lahaayeen baa la dhahay subxana wa tacala yani waa qadar ilaah qadar ilaahayna nina kama hortegi karay si kasta haddaad gurigaaga isugu dhejiso taxadar kasta qaadato meeshii dhacaankaagu yaalay inaad timaado waad ku qasbanta sida xadiidka nabiga sal lay slam ku ansaxday ilaahay subxaana wa tacaala markuu damco addoonka meeshii dhacaankiisu yaallay inuu ku dilo dan baa loo geliyaa meeshaas dan baa loo geliyaa meeshuu ku dhiman laha dantii baan aadi marka adu waad iska socota waad soo danaysanaysa meeshii lagugu talagalay markaad joogto unbaa lagu qabana marka lagugu imaanay saasaa nabigeena kaa saxday salawatulli waslamu caleyh marka kolley iyo kolleyba meeshii aad ku dhiman lahaydeen ee dhinaciinu dhici lahaa waad imaan lahaydeen wy sikasta hadaad guryaha isugu dhejisaan waliyabtaliya allahu ilaahay wuxuu saa u yeelay oo dharbaaxadaas muslimiinta ay ugu dhacday liyabtaliya allahu inuu ilaahay imtixaano daraaddeed maa fii suduurikum waxa laabihiina ku jira iimaanka la wada sheeganahaye nin walba uu sheeganayo inuu ilaahay imtixaano oo balla tijaabiyo midka dhabta iyo midka macnaha dhayalka midka runta iyo midka beenta saasaa macnaha laydin imtixaanay waliyumaxisa tamxiiska waxaa la yidhahdaa shayga marka la kala hufo oo kiisa xun iyo kiisa wanaagsan la kala saaro saasaa la yidhahdaa waliyumaxisa iyo inuu alla kala hufo maa fii quluubikum quluubtiina waxa ku jira in la kala saaro oo iyadana bal kiina sabrayo iyo kiina aan sabrayn lakala ogaado wallahu allana caliimun kii ogaya bidaati suduur laabaha waxaa ku jira aayadda qeybteeda dambe waxay caddaynaysaa yani waliyabtaliya allahu maa fii suduurikum iyo waliyumaxisada si aan looga fahmin ilaahay inuusan kaba warhayninba intuusan waxaani dhicin leanna t tamyiizka iyo tamxiiska iyo ruuxi wax cilmi raadinhayo wax ka maqayo inuu ogaado doonayo ayaa haaliban loo isticmaala marka ilahay waa ka gadisanya wax laabaha ku jira horuu usii ogaa laakiin in la muujiya la rabaa wy macnaha banaanka lasoo dhigo addoommada laftooda wax ka ogaadaan wa qawlihi tacaala ilahay odhaahdiisuu baab u yahay adaalniina billahi dalla sawi calayhim daa'iratu saw waxay ahayd wayucadiba almunaafiqiina walmunaafiqaat iyo inuu ilaahay cadaabo munaafiqiinta ragga ah iyo munaafiqaadka haweenka ah wlmushrikiina iyo haweenka gaalada iyo ragga haweenka yani iyo ragga gaalada ah kuwa inuu ilaahay cadaabo daraaddeed dagaalkii baa laga hadlayay adhaanina kuwaasoo moodaya oo malaynaya billaahi ilaahay dhanna saw malaha xun u malaynaya calayhim dushooda ha ahaato daa'iratu saw xumaanta wareegeedu dushooda ha ahaato waqadiba allahu allana ha u cadhooda calayhim dushooda walacanahum ha lacnado wa acadda ama khabarba ka dhigo waxaa tidhahdaa calayhim dushooda waxaa ahaatay daa'iratu saw xumaanta wareegeeda ha aha ayaa dushooda ahaatay waqadiba allahu ilaahayna waa u canaday calayhim dushooda walacanahum wuu lacnaday wa acadda lahum wuxuu u diyaariyey jahannama ayuu u diyaariyey wasaa'at wayna xumaatay masiiran meel loo laabtay xumaatay qoladeenna waxay ahayd waxaa yani suurat lfatxi ayay aayaddu ku timid marka dagaalkiibaa laga hadlayay jihaadki iyo dagaalkii waxaasaa laga hadlayay waxyaalaha dagaalka loo jiday waxaa kamid a ah ilaahay inuu munaafiqiinta rag iyo haweenka in la cadaabo gaalada raggeeda iyo haweenkeedana ilahay subxana watacala inuu cadaabo kuwaasoo malaha xun ilahay u malaynayo subxana watacala malaha xun malaha xun ay ilaahay u malaynayaan waa mala aan ilaahay u qalmin ku habooneyn waa mala aada tuhmo liidata wey oo rabbi subxaana watacaala marnaba yani ku haboone taan sameeyey midna macnaha ay lagu haysto hadalka soo socda insha allahu tacaala ibnu qayim ayayna noogu imaan doontaa tafsiirkeeda marka calayhim daairatu saw waxaa laga wadaa yani balaaye haweer ha hareerayso xumaan hareeraha ka marto oo ha ku wareegto saasaa laga wadaa oo balaaye xidhan oo meel laga baxa aan lahayn oo iyagoo dhan ku wareegsan ilaah allaha ku rido ama dushooda dushoodabay ayay ah, ahaatay waa khabar waaba laynoo warramaya ilaahayna waa u cadhooday waana lacnaday jahanamana waa u diyaariyey wayucadiba inuu cadaabo daraaddeed almunaafiqiina ragga munaafiqiinta iyo walmunaafiqaati haweenkaba munaafiqaadka wlmushrikiina ragga mushrikiinta walmushrikaati iyo haweenka mushrikaadka gaalada ah adaniina ee moodaya ee malaynaya bilaahi ilaahay u malaynaya dalla sawi malaha xun calayhim dushooda ha ahaato daairatu calayhim dushooda waxaa ahaatay daa'iratu saw-i xumaanta wareegsan xumaanta wareegsan yani xumaan wareegsan oo iyagoo dhan ku wareegsan oo meel laga baxa aan lahayn ayaa dushooda ahaatay ama xumaanta wareegtane xumaanta wareegtay kolba ruuxu ku habsataay dushooda ha ku dhacdo ama dushooday ahaatay waqadiba allahu ilaahay waa u cadhaday calayhim dushooda walacanahum wuuna lacnaday waa cadda lahum wuxuu u diyaariyey jahanamo ay u diyaariyey wasaaat way xumaatay jahanamo masiiran meel loo laabtay xumaatay iyadaa meel lagu laabto oo la galo iyadaa waxawey macana qaala ibnu lqayim ibnuqayim wuxuu yihi fi laayati luulaa aayadda hore labada aayadood midda hore waa aayadda suuratu ali cimraan kusoo aroortay ayuu wuxuu ka yidhi fusira waxaa lagu fasiray bu ihi hada dhanna hada dhannu malaha aayaddu ay sheegtay waxaa lagu fasiray biannahu alle subxaanahu korhay subxaanahu la bahlaaye laa yansuru inuusan u gargaarin rasuulahu rasuulkiisa inuusan u gargaarin waa kaawe markay arkeen meeshii oo la qabsaday iyo xoogaa caalsaarihii oo laga qaatay saxaabada ayaa waxay rumeeyeen inuusan ilaahay uu ka yani nebiga salawatullahi wasalaamu aleyh iyo muslimiinta garabkooda ka baxay una gargaarayn malaa xune ilaahay loo malaynaya kaawe marka wa ana amrahu rasuulka arinkiisiina sayadmaxilu inuu dhamaan doono uba dhamaan doonto yani inuu baabi'i doono idmaxalla layidhahdaa idaa zaala wadahaba shaygu markuu baaba-o oo tirtirmo ayaa la idmaxalla marka haddaad moodo ilaahay inuusan diintiisa iyo dadka wata iyo mu'miniinta iyo rususha atbaacdooda iyo inuusan u gargaaraynin oo u hiilinaynin oo cadowga uusan uga hiilinaynin waa mala xunoo ilaahay loo maleeyo subxana wa tacaala maxaa yeelay ilaahay awliyadiisa iyo acdaadiisa inuu simo ama acdaadiisaba uu ka saromariyo acdaadu ay awliyadiisa ka saromartahay waa wax xun mala xun wey waa tuhmo xunoo ilaahay subxana wa tacaala aan ku habooleyn saa waa lagu fasiray marka wa fusira waxaa kaloo lagu fasiray biana maa asaabahu wixii nebiga asiibay salawatullahi wasalaamu caleyh ee ku dhacay lam yakun inuusan ahayn malaha in la maleeyo macna wa fasira waxaa lagu fasiray haddana in la maleeyo biana maa asaaba wixii nabiga asiibay lam yakun inuusan ahayn biqadari illaahi ilaahay qorshihi wa xikmatihi iyo xikmad ilaahay inuusan ku dhicin fa fusira markaasaa waxaa lagu fasiray yani malihii xumaa biinkaari lxikmati xikmada iyo ujeedada ilaahay uu ka leeyahay waxyaaluhu samaynayo wa inkaari alqadari iyo qadarkoo la diido labadaasa haddana lagu fasiray waxaa kaloo culimada qaarkood ku fasireen siduu sheeku sheegay dalla sawgaasi waxa waay macnaha waxa weeyaan dalla aljaahiliyadaasi ilaahay loo malaynayahay waa in wixii ilaahay uu keenay oo uu ku keenay nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh iyo saxaabada iyo dadka mu'miniinta ah la yidhaahdo qorshe ilahay kuma dhicin saasoo kaleeto in la yidhahdo ama xikmo iyo ujeeddo ilaahay kama laha wax oo markaa waxay noqonaysaa oo lagu fasiray in la diido oo meesha laga saaro ilaahay xikmadiisii ila wax kastoo ilaahay uu samaynayo xikmo iyo ujeedaa ka dambaysa xikmo weyn oo baaliqa ayaa ka dambaysa ama makhluuqaadku ha fahmeen oo addoommadu ha fahmeen ama ise fahm laakiin wax xikmad la-aan iska dhaca ma jiro marka haddii la yidhahdo wixii meesha ka dhacay ma xikmadnaysteen oo xikmad kumuuna dhicin taa waa lagu fasiray waa mala waxaa kaloo lagu fasiray qadarkoo la diido oo la yidhahdo qorshe ilahay ba waxba dhee waa iska dhaceen ama addoommada loo tiriy oo la yidhaahdo yani waxa weeyaan idinkaa lahaa idinkaa lahaa ficlan xagga sabab ahaan ayagu waa uleeyihin lakin wax wa ilahay qorshe wey subxana wa tacaala saasna waa lagu fasiray wain kanima wafusira waxaa lagu fasiray biana maa asaabahu wixii asiiba nabiga sal ly aslam lam yakun inuu sahay biqadar illahi ilahay qadarkiisa waxikmati iyo xikmatiisa inuusan ku dhicin saa in lagu fasiraa malahaasi saana waa lagu fasiray malahaas fa fusira waxaa lagu fasiray malihii xumaa ee jaahiliga ah biinkaari lxikmati xikmada ilaahay oo la inkiro wa inkaari lqadari iyo qadarka ilahay oo la inkiro wa inkaari an yatima iyo in la inkiro an yatima inuu dhamaystirmo amru rasuulilahi sal lay slam rasuulka arrinkiisu inuu dhamaystirmo oo isgaadho macna arrinka nebigu sal lay waslam waa diinta wa diintu inay isgaadho meesha ilahay ugu talagalay inay gaadho taasoo iyadana la inkiro diinta diimaha kale kullihii dhammaanti iyo in loo maleeyo ilaahay subxaana watacaala inuu arinka nabiga sal alay wasalam uusan arinka uwato iyo diinta inuusan diimaha kale ka sara marinaynin oo uu dixisaynayo oo addoommada gaalada inta lagu salido meesha ay ku dhamaan doonto oo ayna guulaysanin oo lagu guulaysanayno malahaasi waa mala aada u liita wey ilaahay rasuul buu soo dirsaday dad baa hubeeyey dad buu jecel yahay kuwaas hadana garabkoodu ka bixiyo uhiilin maayo waxay wataan iyo mabda uu raalliga ka yahayna uhiilin maayo waa mala xun oo loo maleeyo subxaana watacala saasma mala aada liita wey wa haada midkaas huwa isagu danu danu sawi malaha xunkaa wey ilan aayadii hore ufasiray sooma aayadii hore ee danna aljaahiliyati tiri iyo midan danna sawi tiri waa isku macno marka isku mid bay imaanayaan macnaha wa haadaa midkaasi huwa isagu danu dannu sawi malaha xun wey liannahu maxaa yeelay dannun malo wey dannun dannu malo wey dannu hayri ma shay la maleeyo wey shaygaasoo dannun malo wey dannigaasoo hayra maa yaliiqu aan ku habbooneyn bihi alla aan ku habbooneyn subxaanahu nasahnaaye wadanuma wadannu malo wey hayra maa shay kayrkii la maleeyo shaygaasoo yaliiqu ku haboon bixikmati ilaah xikmadiisa iyo waxamdihi maadintiisa iyo wawacdihi ballanqaadkiisa asaadiqi ee runta ah macnaha waxa weeyaan waa male ilaahay loo maleeyo waxaan ku habooneyn xikmadiisana aan ku habooneyn xamdigiisi iyo inta uu mudan yahayna aan ku habooneyn ballanqaadkiisana aan ku habooneyn saas waa macana ya ha idin qoran idin qoran saas ma idin qoran wahada kaasi huwa isagu dhannu saw waa malaha xun wey aladi kaasoo dhanna ay maleeyeen almunaafiquuna munaafiqiintu ay maleeyeen waalmushrikuuna iyo gaaladuba fii suurati lfatxi waa kii aayadda dambe ku jiray wainamaa kaana wuu ahaaday hada kaasi danna sawi ayuu ahaaday mala xun buu noqday liannahu maxaa yeelay hayru maa shay kayrkii wey shaygaasoo yaliiqu u cullama bihi alle subxaanahu nasahnaaye wamaa yani waayru maa shay kayrkii oo alla loo maleeyo wey shaygaasoo yaliiqu u cullama bixikmatihi waxamdihi wawacdi saswe macanaa sidana sax uu googooyey kaas wainamaa kaana wuxuu ahaaday haada kaasi danna sawi buu noqday malaxun see ku noqday seebuu malaxun ku noqday ilaahay awliyadiisa iyo muminiintii uhilin maayo diintiisana diimaha kale ka saramarin maayo say malaxun ku noqotay maxaa yeelay liannahu maxaa yeelay hayru maa shay ayrkii wey shaygaasoo yaliiqu ucnaba bihi alle u cunama shay alla u cunama keyrkii wey macnaha waa shay aan ilaahay u cunamin subxaana u nasaxnaaye waayru ma shay keyrkii wey maadaa dambe tahoray ku cadsantahay marka ayr baa lasoo qadaray waayru ma unama bixikmati ilaahay xikmadiisa waxamdihi iyo mahadintiisa wawacdi iyo ballanqaadkiisa asaadiqi runta ah intaaba waxaan u cunamin waayo waxaan u qalmin waayo waxaan ku haboonan waayo saas daraaddeed buu marka mala ku yahay malihii jaahiliyadana uu yahay faman danna ruuxii mooda marka anahu alla subxaana wa tacaala yudiilu inuu ka adkaysiinayo o ka saramarinayo albaila baailka inuu sarraysiinayo cala alxaqi xaqa inuu ka sarraysiinayo oo ka adkaysiinayo idaalatan ka adkaysiin mustaqiratan oo sugan taasoo yadmaxillu uu la baaba'ayo macaha la jirankeeda alxaqu xaqiiba uu baaba'ayo saa xisaabmooda aw amase ankara diida an yakuuna inuu yahay maa jaraa wixii dhacay ee nebiga iyo saxaabada qabsaday biqadaa'ihi ilaahay qaldihiisa iyo waqadarihi qorshihiisa inuu ku dhacay ruuxii diida aw amase ankara diida an yakuuna inuu yahay qadaruhu ilaahay qadarkiisu lixikmatin inuu xikmo ku dhacay iyo ujeedo baaliqatin oo xeel dheer taasoo yastaxiqu uu mudanayo calayhaa dusheeda alxamda mahadin la mahadiyo uu ku mudan yahay intaaba ruuxii inkira bal zacma iska badaaye sheegta ciddii sheegata ana dalika arrinkaas limashiiatin ujeeddo uun inuu ku dhacay doonitaan de limashiiatin doonitaan inuu ku dhacay mujaradatin oo ka dharla xikmad yani yan doonitaan aan xikmad lahayn ruuxii sidaasay wax ku dhaceen yidhahdaan fadalika kaasaa danu aladiina kuwii malahoodii ah kafaruu gaaloobay kuwa gaaloobe madahoodu fa fawaylun cadaab iyo halaag marka wuxuu usugnaaday liladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo min annaari cadaab alla ah macnaheedu waxa weye intiibu isku soo qabtay uu soo sheegay ninkii mooda in ka adkaanshaha iyo ka sarrayntaa mar ay ka saramareen weligeed inay jiraysa oo weligood iyo allahooda macnaha cagta ay ku haynayaan oo qoladan is oo diintayna ayna aynan sooba kacayninba oo ayadu macnaa waxa wey mar labaad saro marayn sidaa ruuxii mooda ama ilaahayba waxani inuu qadarayba diida oo yidhahda waxan ilahay qorsho kuma dhicin ama ilaahay inuu qadaray waa ogol yahay laakiin wuxuu leeyahay waxani xikmad ilahay kuma jirto inuu iska doonay un ilahay subxana watacaala saasuu leeyahy yani waxaa laga wadaa yani aw ankara an yakuna qadruhu aw qadaruhu lixikmatin qadarahu leh lxikmaة baaligaة yastaxiq calayhi اlxamda bal zacma ana dalika limashiiئati mujaradati waxaa laga wadaa qolyo waaaqabay waxaa jira odhanaya ilaahay qadarkiisa iyo waxyaalaha uu samaynaya uu qorsheeyey wuun iska dooray mooye wax xikmadii kuma jirto wax xikmad ah iyo wax ujeeda ah oo uu ka leeyahay gobol kastaba laakiin wuun iska dooray sidaasi ruuxa yidhaahda ama labada arrimood ay ka horeysa yidhahdaan waa malihii gaalada ku faman danna ruuxii maleeyo anahu alla yudiilu yani daala idaalatan wa yudiilu idaalada waa la manaa waxa weyaan ka saramarinta la yidhahda iyo ka adkaysiinta faman danna ruuxii mooda anahu alla yudiilu inuu ka saraysiinayo ka adkaysiinayo albaila xumaantii inuu adkaysiinayo saramarinayo cala alxaqi xataa inuu ka saramarinayo idaalatan ka saramarin iyo ka adkaysiin mustaqiratan oo joogtaa maxaa lagaga bixinaya halkaas wuxuu kaga saarayaa xiliyada qaarkood iyo goobaha qaarkood iyo mararka qaarkood ahlulxaqu bailka yani ahlulxaqa waxoogaa inay ka yara saramaraan waa suurtagal laakin mustaqir ma ah wax joogaya ma ah uxud haddii saacado ay muslimiinta dharbaaxo la gaadhsiiyo goob lagaga adkaado maaha weligeed inay jirayso in weligeed wax jiraysa maaha mana aha haddii la yidhi xaqa ilaahay marnaba baatilka ka adkaysiin maayo lagama wado goobaha qaarkood yani dad soo gaari maayo saa lagama wado manaa waxaa laga wadaa idaala mustaqira idaalatan adkaysiin mustaqiratan oo joogto oo aan dhammaanaynin oo dib dambaba uusan xaqu kufitaanka uga soo kacayn baatilkana aan mar labaad hoosta la marsan doonin taas iyada ah taasoo yadmaxilu ka adkaysiintaasoo yadmaxilu uu la baaba'ayo macaha la jirankeeda alxaqu xaqiiba uu tirtirmayo mar dambaba uusan soo kacayn ruuxii islaam mooda ayib ow ama ankara diida an yakuuna inuu yahay maa jaraa wixii dhacay oo yimid biqadaa'ihi ilaahay qadihiisa inuu ku dhacay wa qadarihi iyo qadarkiisa oo yidhaahda waxaana ilaahay qorshakiisa iyo qadarkiisaba kuma dhicin aw amase ankara diida an yakuuna inuu yahay qadarahu ama qadaruhu ilaahay qadarkiisu lixikmatin xikmad darteed inuu ku dhacay baaliqatin oo xaal xikmadaasoo yastaxiqu uu ku mudan yahay calayha dusheeda alxamda in lagu mahadiyo maxaa yeelay ilaahay subxaana watacala wuxuu samaynayo masaalixdaa ku jirta masaalixdaa ku jirta daraaddeed buuna ujeeday waana xikmadda la sheegayo masaalixdaa addoommada markay soo gaadhana inay ilaahay uga mahadnaqaan bay mudan yahay wy macana maslaxo iyo xikmad in looga mahad celiyo uu mudan yahay meesha kuma jirto ciddii tidhaahda bal zacama sheegatada ana dalika arinkaasi dhacay limashiiatin doonitaan ilaahay inuu ku dhacay mujaradatin oo la dhartirayo xikmadi ayna la soconin doonitaan keli ah oo wax xikmadii ujeedo ka samaysa aan lahayn bu waxaana ku dhacay ruuxu yidhaahda fadalika kaasi lasoo sheegay danu ladiina kuwii malahoodii way kafaruu gaaloobay gaalo malahedu saidun marka halaag liladiina kuwii buu usugnaaday kafaruu gaaloobay oo min annaari cadaab allah waaktaru naasi buu marka sheeku yidhi dadka intiisa badan hadalkii ibnuqayim baa weli socda waaktaru nnaasi dadka intiisa badan yadunnuuna waxayba malaynayaan billahi ilahay danna sawi mala xun ma yakhtasu waxa gooni ku ah bihim iyaga waxyaalaha iyaga gooni ku ah si gooniya ah wixii adiga ku qabsaday wa fii ma yafcaluhu iyo waxa ay samaynayaan biayrihim fii yafcaluhu waxa uu ku samaynayo biayrihim ayaga keyrkood yani waxa weeyaan dadka intooda badan kama nabadgalaan oo kama badbaadaan in malaxun xun ilahay ay umaleeyaan subxana watacala waxyaalaha iyaga ku goonida ah iyaga si goonida ugu dhacaya inay ilahay malaxun ka malaystaan xumaan ay ka malaystaan maalan yani rabbi subxaana watacaala wixii uu kugu sameeyey musiibadii kugu keenay inaad ufahamto nacayb ilahay ku necab yahay inuu kugu keenay oo kale inuusan ilahay subxaana watacaala weligii kaa qaadin haddaad si kasta u barido yani mala inuusan ilaahay qadarkiisa ku imaanin waxani in ilaahay xikmadba uusan ka lahayn mala xun ilaahay subxaana watacaala in laga malaysto wixii adiga kuu goonid ah iyo wuxuu ilaahay adiga keyrkaa ku sameynayba walaa yaslamu kama nabadgelayo min dalika arrinkaa ilaa man carafa cidda garta mooyaane allaha allah cid barata wa asmaai wa asmaa'ihi iyo maacihiisa wa sifaatihi iyo sifaatkiisa ilahay tilmaamihiisa iyo magacyihiisa iyo ruuxii si fiican u barta oo alla barto subxaana watacaala yani barta diintiisa barta ruuxa baa ka badbaadi kara wa muujiba xikmatihi xikmada ilaahay waxay keenaysa waajibinaysa ruuxii barta mooyaane xamdihi iyo ilaahay mahadintiisa mahadinta ilaahay uu mudan yahay iyo xikmada uu adduunka ku maamulo iyo magacyihiisa iyo isaga iyo ruuxii barta mooyaane cid kale kama nabadgelaysa wixii kugu dhaca laabudda malaxun waa qaadi dadka intooda badan malafan ilahay inay ka malaysaan subxana wa tacala waa u badantay falyactan ha u kasta marka oo ha ku dadaalo allabiibu ruuxa caqliga leh annaasixu ee u danaynaya linafsihi nafihiisa u danaynaya bi hada ha ku dadaalo ninkii marka caqliloo lafihiisa u danaynhayo oo ka naxayaayo waa inuu marka ku dadaalo siduu ilaahay iyo magacyihiisa iyo sifaatkiisa iyo xikmadiisa iyo qadarkiisa iyo diintiisa u baran laha walyatub ha toobad keeno ilallahi xagga ilahay u toobad keeno walystakfirhu ilahay dembi dhaaf ha weydiisto min danihi malihiisa inuu u dhaafo ha weydiisto birabbii rabbigii uu maleeyey danna sawi malaha xunka hadda soo muslimiintu yani mawqif liita kuma jiraan oo dusha loogama fadhiyo oo wax ama si toosaba loo haysto ama si aan toosan loo haysto loo haysto soo intaa haddana saa ay tahay ninkii maleeya inaysan muslimiintu aynan ka kici doonin waxaan hadda ahaysta ah aynan ka bixi doonin oo ilahay usan ka qaadi doonin subxana watacala oo arrintu saa ay abado ku tahay weligood un gaala gacan sarrayn doonaan dan mudsaw waay waa malaxa wey ilahi subxana watacala laga malaysa wey waxa ilahay loo maleeyana maaha subxana watacala ilahay addoomadiisa wanwanaagsan wuu imtixaani wuuna kala sooci waana la tijaabin takaaliifta iyo waxaa dhacayana waa lagu kala saaraya laakiin natiijada iyo kaba dambaystu waxa weeye rabbi subxaana watacaala dad yani waxa wey atbaacdiisa iyo dadka isaga ku xidhan iyo dadka diintiisa haysta inuu sara marinayo taasi waa masale meel oola wey macana ayib walow fatashta haddaad baadho man fatashta cidaad baadhaba haddaad baadho la ra waxaad arki cindahu agtiisa tacanutan yani diido cala alqadari qadarka la diido yani waxoogaa madax wa malaamatan iyo eedayn lahu qadarka uu eedaynayo cid alla ciddaa doontaba bal adigu noloshiisa iyo dhaqankiisa baadhe eh. waxaad uun agtiisa ka heli waxoogaa uu ka sheeganayo qadarka eedayn iyo maxay saasi u iyo tani hadday dhici lahayd tanay ahaan lahayd sidan hadii la yeeli lahaa sidanaa kasoo bixi lahayd sidan haddii la yeli sidanaa laga badbaadi lahaa maxaa sidan loo yeelay ruuxan baa cudurka loogu riday kan maxaa faqiirka looga dhigay waxaa ka ficlaan lahayd tan in ani laga dhigo xoolo la siiy saas macnaa waxa wy waa faragelin wa ilahay qadarkiisa subxaana watacala la faragelinayo rabbi sida wax u qorsheeyey marka walow fatashta haddaad baadho man fatashta cidaad baadhaba haddaad cid alle cidaa doonteed baadhis ku samaysaba haddaad baadho la ra waxaad arkaysaa cindahu agtiisa tacanutan waxoogaa diidaa iyo madax adeega cala alqadari qadarka uu diiday wa malaamatan lahu iyo eedeyn iyo dagaalid iyo yani waxa weeya wax ka sheeg qadarka wax ka sheegay wa annahu kaana iyo in uu ahaa yambaii miday haboon tahay an yakuuna inuu ahaado arinku kada wa kada saa iyo saa inuu noqo alalahi sidan iyo sidana haboonaan lahay markaasaa leedahay sidan iyo sidana haboonaan lahay macnaheedu waxa wey sidii habooneed ilahay ma samaynin sooma fuudo inaan saa dhaano alalahi arrinkani sidan iyo sidana ku fiicnaan lahay sidan iyo sidana haboonaan lahay sidan iyo sidani waa cunto oo ilahay subxaana watacaala sidii haboonay sidan ilahay baa sameeyey allihii sida la halsameeyey sidii ku haboonad uma soconin miya oo adaa garanaya sida ku haboon ilahay ma garanay waa faragelin marka qadarka ilah lagu samey aad bayna u fudu tahay in layska yidhahda arrimahaas in layska ictiqaadiyo in la maleeyo danu sawgii hadda laga soo warramayo ayib fa mustaqilun fadnaasu dadkii marka bacduhum qaarkood mustaqilun way badsadeen way yaraysteen malahaas unka ah mustaqilun wax yar bay ka qaateen oo yani waxa weyaan kaga kaga dhaceen wamustaktirun wabacdun qaarnana mustaktir way badsadeen qaarna aad bayba udhex galeenoo way ku fogaadeen wafatish bal baad adigu naftaka bal naftaada baad bal naftaada marka dib ugu noqo hal anta adigu saalimun ma ka nabadgashanta saas way maana dadka kolley wax ka nabadgelay waa yar yahay bal labaagaysaa dib ugu laabato isweydiiyo tanoo ma ka badbaaday arrintaa iyadaa mise kamaadan badbaadin fain tanju minha tanju min dii caiimati wailaa fainii laa ikaanuka naajiya fain tanju haddaad ka badbaado minhaa arrintaa halista ah iyo malahasana ilaahay loo malaynayo tanju waxaad ka badbaadi min dii caiimatin mid arrin weyn u saaxiib ah yani min beliyatin ama min dii beliyatin caiima mid balaayo weyn u saaxiib ah yaad ka badbaadin wailaa haddaanan ka badbaadinoo gashay oo aad ku dhex jirtana fa innii anigu laa akaaluka kuma malaynayo naajiyan inaad tahay mid badbaaday isu fiirda marka haddii aad ka baxsantoodan gelinna yani waxa wax weyn baa ilahay kaa badbaadiyay subxana watacaala haddii aad ku dhex jirto oo xuun ka qaadatayna inaad badbaadaysa kuu malayn maayo maaa marka isdaba qabo isgaad wey fain tanju haddii aada badbaado bal isu fiirsa fain tanju haddaad badbaado minhaa malaha xunkaa iyo waxaa xunka haddaad ka badbaado tanju waxaad ku ka badbaaday min dii baliyatin balaayo midu saaxiiba cadiimatun oo weyn wailaa haddii kaleetana fa inii anugu laa ikaaluka kuu malayn maayo naajiyan inaad tahay mid badbaaday fiihi masaail baabkan masaa'il dhowraa ku jirta alula masalada koobaad tafsiru aayati ali cimraan ali cimraan aayadeedii oo la fasiray oo aayaddii baabka ugu horreysay ahaaniyatu masalada labaadna waxa wey tafsiru aayati lfatxi waa aayadii ku egtay athaalidatu midda saddexaad waxa wey alihbaaru warrabin laysu warramo laysu sheego biana dalika noockaasi oo malaha xun baa laga wadaa biana dalika malaha xun ee ilaahay loo maleeyahay anwaacu noocyo inuu yahay laa tuxsaru aan la koobi karin waa noocyo badan noocyo dhowr sheekh hata ibnqayim noo sheegay noocyo kaloo badanna waa jiraan araabicatu masalada afraad waxa weeye anahu malaha xunka ah laa yaslamu kama magangelayo anahu amar yashaanini laa yaslamu ma nabadgelayo min dalika arinkaas oo malaha xun ah ilaa man carafa ciddii garatay mooyaane alasmaa magacyaha ilaah wasifaat iyo sifaatkiisa oo carafa nafsahu markaa kadibna lafihiisa gartay isagoo iska barta macna adigu inaad daciif tahay oo tabar daran tahay oo binu aadam tahay oo makhluuq tahay oo caajis tahay oo isbaro ilaahayna subxaana watacaala inuu awood buuxda leeyahay oo khaaliq yahay oo xikmada buuxda leeyahay oo mashiica buuxda leeyahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa baro adiguna isbaro markaasa waxaa kuusoo baxaysa inaad malaha ilahay ka daysa subxaana watacala ruuxa umaa badbaadi karu leeyahy hada wabilahi tawfiiq sala allahuma wasalam calaa nabiyina maxamedi wacala alihi wasaxbi wasalam walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh